iyo godob godob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran qofba gees harsaday bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu kula wacno wanaagsan waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka xog waraysi haadahan oo kale e aad ka dhegeysataan idaacadda kulmiya u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale habeen wanaagsan caawa isniinta leeda ayaa soo gelaysa waa soddonka bisha janawari sanadku waa laba kun saddex iyo labaatan qodobada ugu waaweyn ee barnaamijkeena xogwaraysa caawaad ku maqli doontaan waxaa kamid a ah wafdi uu hogaaminayay wasiirka gaashaadhiga dalka jabuuti wuxuu maanta soo gaaray muqdisho madax kale oo ka socota wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya ayaa sidoo kale filaya inay muqdisho yimaadaan toddobaad mashquul badan ayay caasimadu geli doontaa wararkii ugu danbeeyay arrimahan ayaan eegi doonaa sidoo kale caawa waxaad maqli doontaan xildhibaanada golaha shacabka maanta waxay ka doodeen amba akhrinta labaad geliyeen hinti-sharciyeedka hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka shaqada hay-adda oo muddo muran badan uu ka taagnaa waxaan eegi doonaa muxuu sharcigan ka bedeli doonaa horta muddo dheere waxaa waay sharci la-aan ay ku shaqaynaysa laakiinse sharcigan loo sameeyo waa muhiim sidoo kale caawa waxaan idin haynaa guddoomiyaha golaha shacabka wuxuu magaalada baydhabo ka furay wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed isagoo la kulmay xubno ka mida ah musharaxiinta mucaaradka madaxweyne muuse bihi cabdine waxa uu sheegay in ciidamada somalilan aysan ka bixi doonin magaalada laascanood uu ka socdo shir looga hadlayo xaaladda magaaladaas qodobadaas ayaan ku eegi doonaa barnaamijkeena xog waraysi caawa xubinteeni kalamana aad maqli doontaan gabagabadana waxaan idiin haynaa haystaan farax qorshe farsameyn ee barnaamijkeena caawa kusoo dhawaada mar kale iyo xog waraysi k n n warniyahow waagii aan aaday gobolka waqooyi galbeed soo garan mayse yur oo maxaad igu cayday jamhuuriyadda somalilan dheh <laughs> warrigaan waaba fogeeye adaba iga fiicano waxaad tidhi dhulkii soomaaliyeed oo ma sidaasayba ahayd arrintu waa saas gebigebi guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo cagaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran barnaamijkeena xog ayaan caawa gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa magaalada muqdisho maanta waxaa soo gaaray wafdi u hogaaminayay wasiirka gaashaadhiga dalka jabuuti xasan cumar maxamed wafdigan ayaana hordhac u ah wafuud kale oo ka kala imaan doona waa wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya maalmahan soo socda muqdisho toddobaad mashquul badan ayay geli doontaa waxaana jira warar soo baxaya oo sheegaya in madaxweynayaasha wadamada eritrea uganda jabuuti iyo madax kale ay muqdisho imaan doonaan madaxdan waxay ka qeybgeli doonaan shir looga hadlayo qorshaha bixitaanka ciidamada midooda afrika ee admis iyo sidoo kale dagaalka dowladdu ay kula jirto al-shabaab madaxda ugu sarreysa dowladda soomaaliya ayaana shirkan ku casuumay wafuudda ka kala imaaneysa wadamada ay ciidamada soomaaliya ka joogaan wasiirka gaashaadhiga dalka jabuuti xasan cumar maxamed muqdisho maanta markuu soo gaaray waa uu hadlay waxuuna sheegay inay u yimaadeen in laga tashto dagaalka dhanka al-shabaab si gaara ah waxa uu sheegay in jabuuti ay diyaar u tahay in soomaaliya garabkeeda ahaato inta ay ka helayso nabad warta الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم walaal ministirkii soomaaliya iyo taliyayaasha oo dhan waxaan joognaa maanta muqdisho allahu akbar muqdisho alxamdulilaah sidii hore maaha warka waan haynaa oo de ammaanku meel fiican buu socdaa waxaan u nimiday walaalayaal sidaad u garanaysiin waadna casumteen fadhigii admis oo ku saabsan sidee annagoo mid qudha ah oo gacan isku haysanna sidee baan al-shabaab ka guulaysannaa dhulka waa la baabi'iyey dad baa baabi'iyey dhulkan waa dhul soomaaliyeed macal asaf ashadiid annagu reer jabuuti haddaan nahay dowladda madaxweynaha ugu horeeya gubernamanka iyo shacbigaba soomaaliya marka laga hayo way ooyaan marka laga hadlo wii ooyaan parce waxbaa naga maqan soomaaliya waa dhulkii gacanta naga qabtay barigii gumaysiga na hayay maanta doorkeenu weeyaan laakiin mid baan ii sheegayaa anuu wasiir gaashaandhigga mid si fiican u haysta taa waxa weeyaan madaxweynuhu kowdhe xukuumaddiisa labadhe shacbigiisa saddexdhe wiisara joogaan wiinala dhimanayaan meeshaad tagtin waan ila tagaynaa madaxweynahaa ii dhiibay gubernamankaa ii dhiibeen shacbigaa baa noo dhiibay namariya waan nila joognaa imaam noqda waan naga daba tagaynaa meeshaad doontiin waan lila dhimanaynaa waayo annagu waxbaa naga maqan intay soomaaliya sidan tahay ma wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kaasina waxa uu ahaa xasan cumar maxamed oo ah wasiirka gaashaadhiga dalka jabuuti oo maanta muqdisho soo gaaray maanta waddooyinka qaar ee muqdisho waa ay xirnaayeen sidoo kale madaxda kale ee imaan doonta waxaay wararku sheegayaan in waddooyinka loo xiri doono taasi oo shacabka ku nool muqdisho cabasho xoog leh ayay ka muujinayaan bal markaan haddii aan eegno xildhibaanada golaha shacabka maanta waxay akhrinta labaad marsiiyeen sharciga hay-adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka soomaaliya hay-adan oo aan sharci lahayn tan iyo sidoo kale kun ayaa madaxda hay-adda waxa ay doonayaan in sharci gaara ah hay-addu yeelato oo lala xisaabtamo madaxdii kala dambeysay ee soo hogaamisay hay-adda nabadsugidda ayaana aada loogu dhaliilay inay u dhow yihiin madaxweynaha markaasi talada haya oo ay u fuliyaan amaro ka baxsan sharciga sidoo kale waxaa jira eedeemo la xiriira gabadfallo oo hay-adda ay geysatay xiliyo qaar haddaba xildhibaanada golaha shacabka dood adag ayay maanta sharcigan ka yeesheen xildhibaanada ka hadlay waxaa ka mid ah xildhibaan cabdiraxmaan cabshakuur warsame waxa uu sheegay inay wanaagsan tahay in hay-adda nisa sharci yeelato taasi oo keenaysa ilaa la xisaabtamo sidoo kale waxa uu soo jeediyey in qodobada ku jira sharciga lagu dhaqo amba la fuliyo waxaan rabnaa inaan kala saarno haddii aan isla fahno principleska ama conceptiga ama mabdaa waxa sharciga lagu dhisayo waxyaalaha detailska guddigaan u dhaafi karnaa waana isla fiiri karnaa waana la qaban karaa waxyaalaha mabdaa marka waxaa waaye hay-addan intay dhisneed waxaa loo dhisay inay u shaqayso rajiimka markaas talada haysta saasay ahaan jirta saas daraaddeed waxay daba socotay muwaadinka ay ku daba jiri jirta muwaadinkii daba socon jirta weligiis alih oo meeshuu ku shiraayo meeshuu maro ganacsigiisa hantidiisa dhaqdhaqaaqiisa dibadda safarkiisa say uga ilaaliso rajiimka talada haya saasay ku dhisneed sharciyadeeda ama sharci la-aanteedana saasay ku adeegi jirta ma ahayn hay-ad ilaalisa xuquuqda muwaadinka adduunka kale hay-adaha noocaana muwaadinka ilaaliyaan ama ay ka ilaaliyaan dhibaato asaga gaaraysa ama waxay ilaaliyaan qarankay ilaaliyaan rajiimka maaha waxay ilaaliyaan qaranka oo waxay ka ilaaliyaan wixii external ah ama cadowga dibadda ugu imaanaya annaga hay-addan marka hadda laba shaqay isku haysataa sida muuqata shaqadii sirdoonka oo ahayd amniga qaranka inay ilaaliso madaxweynihii maraykanka ehm, ehm, jimmy carter waxaa la yidhi jimmy carter maahayn eh, kennedy ayaa waxaa la yidhi cuba waxaa gantaalada ridada dheer ku tallaashay ruushka kuubana darisay la tahay maraykan saddex iyo toban maalmoodaa haysata ha layidhi inaad tilaab ka qaato ta-adda sirdoonka u keenta waa c i a laakiin f b i da maxay qaabilsan tahay amniga gudahay qaabilsan tahay hay-addaa marka labadiyaa la isugu daray shaqadii c i a da iyo shaqadii f b i da ay qaban jirto allan dadka dawladaha noogu horreeyaan fiirinayaan ama n i six ama n i five ay qabato oo ah amniga gudaha iyo sirdoonka dibadda suuragal maa marka conflictiga meeshuu ka imaanaya ii muuqdo waxaa waaye in la yidhaahdo qof sirdoon ka shaqeeya waa inuu qaxsanaadaa waa inaan dhagtigiisa la aqoonin hadduu ku jiro hay-adaha dawladda hadduu ganacsiga ku dhex jiro hadduu iskoollada ka shaqeeyo meel kasta uu joogo hadduu suuqa joogo hadduu masaajidka joogo waa inuu yahay qof aan la aqoonin subaxa dambe qof aan la aqoonin ma dhihi karo waa la yaqaanaa waa ku xiraa maba dhihi kariyaba qofka sirdoonka waa inaan la aqoonin identigiisa waa inuu qarsan yahay waxa uu yahay waa inaan la aqoonin cilmi baaruu noqon karaa bara jaamacadoo noqon karaa ardayoo noqon karaa ganacsadoo noqon karaa waa inaan la aqoonin meesha la leeyaha marka hay-adda dhaqaale ha samaysato dabcan annaga sharciyo kalan koobiyeynaynaa si ayadoo kale hanti weynay leedahay shirkado waaweyn oo adduunka dad iska laha u shaqeeya oo lacagteeda ay tahay haddaad taariikhda gaal ugu noqoto waxaa laga yaabaa shirkado ganacsiyo annaga dalkeena ku yaala inay hay-ado ajnabi iska leeyihin aa dhici karta oo annaga aan ogeyn oo ay shaqada ay qabtaan ay tahay shaqo sirdoon hay-adda marka dhaqaalo way yeelan kartaa dhib male hadday ka shaqaynaysa laakiin sirdoon dibadda ah waayo annaga sirdoonkii dibadda hadda irdayna waa ballaqan yihiin oo hadda sirdoon maba lihiinba waddan irdihiisa ballaqaynana ciida ajnabiga jooga safaaradaha naga adeegta qof kasta iska dhex marta sirdoon dibadoo hadda la celiya ma jiro taas waa hay-adda marka awooddeeda waxay isku imaanaysaa keliya gudaha iyo muwaadinkii inay daba socoto sharcigan marka muxuu faa'iido leeyahay waxaan ku raacsanahay xildhibaankii igu horreeyey oo meesha ka hadlay waxaan u malaynaa toban sano hay-adda ka tirsanaa uu yidhi waa runtiis sharcigaanu hay-addiyo inaan la xisaabtanno awood noo siina annaga oo aan hay-ad korjoogtaynteeda aan awal ma lahayn dee meelo u raacnaa maba aqoonin xarigaan ku xidhna maba garanayn awal waa ku mahadsantaha ciddii sharcigaa soo diyaarisay ama hay-adda ha ka timaado ama wasaaradaha amniga ha ka yimaadaan midda cidda ka timaadaba in aan maanta annaga sharci haysano sharcigii maxaan ka fiirinaynaa war muwaadinka soomaaliyeedow afartan isdeed saac ka badan labasiir kuma hay karto sharciga ku qoran tahay waa inaa ogaataa afartan isdeed saac ka badan muwaadin la hay karaa ma jiro toddobiy labaatan saac ka badan hanti la xayiri karaa ma jiro dadka soomaaliya ina ogaadaan sharciga saasaa ku qoran askariga ka tirsan niisow oona qoraal wadanin hebelaa aad la yidhi iyo ganacsi hebelaa soo xirlayi aadan samayn karin wax fiican maaha oo soo kordhay waa inay dadka og yihiin war samaynayaa in uu xadido awoodda hay-adda waa mahadsantaa hay-adda hadday tiri awooddeedaa la xadido aad iyo aad aan uga mahad celinayna inaan dhahaan awooddeena awal waa iska furneed laakiin waxaa muhima ah iga shaqeeyo marka ciddii ka shaqaalaysiinayaa waaye waa annaga hadduu sharciga marka shaqay waayo dee quruxdiisa maxaa matarayso waxa kaloo igu muhimsan waxaa waaye garsoorka inaysan hay-addan tillaab qaadi jirin ayadoona garsoor haysanin arrintaas muhim waa inaan ku xisaabtano hadda dadaa la soo qabtaa waa la xidhaa laba bilooda iska xihan yihin waa la toorjargareeyaa markii hore la toorjargareey jida sheegana waaba aragteenba sharcigan waayo marka waxaa celin karaa annagana waxaan ka rabaa inaan sharcigii taageerno allen waa waxa aan ku hay-adda waa iyo awooddeeda tirada badan hay-ad u shaqaysa danta qaranka iyo amniga muwaadinkana taana uga dhigi karnaa oo aan u shaqaynin rajiimka markaas talada haya wuxuu u magacaabanayaa qofka sida macallim uu sheegay qofka xilka la keenaa saaxiibkiisa wuxuu u magacaabanaya loyalty uu ka fiirina because asaga inay u shaqaysuu rabaa annaga waa inaan ka dhignaa hay-ad qaranka iyo muwaadinka u shaqaynaysa inaan annaga ka dhignaa annagana laka rabaa saan uga dhigi karnana maxaa waaye waa sharcigan guddoomiye arrin yaroo ka baxsan aan rabaa inaan ku daro ah waxaan rabaa baarlamaankii aan nahay naga haddaad raalliga ahaato maalin kastoo muwaadinka soomaalida wuxuu ku dhiban yahay meelou maro inuu waayo inay jiyada ka xirnaadaan in maraykanku safarada la xayiro saaradaha la joojiyo duulumaadka la hakiyo war dadkii annaga waa iska xirabnaa waxma ogin idinkada jidkaad soo marnaa annaga dhan aan isku dare eh xildhibaan iyo xasanadaan ku soo marnaa jidka laakiin dadkii waa shaqaysala'ihin waana socolaayihin arrintaas waxaan qabaa guddoomiye inkastay out of topic tahay sashoniya in laga dhigo see muwaadinka jidxirka looga jooji karaa hay-adaha amniga ayna hor yimaadaan aan weydiina sababtay jidadku xirayaan ma duruuro amnigaa jirto mise iska falaad iyo howlo kalaa jiro sababta hooyo waayeela oo mooto saaran oo jidka cisbitaal u socota loo leeyahay ka noqo adiga jidka sababta macallin iskool aadi lahaa arday iskool aadi lahaa maalin kasta leeyahay howlaha socoto mas-uulaha inta maraaya madaxweynaha inta maraaya ama ku kalaa imaanaya jidadka qab ha la siiyo waa in annaga muwaadinka duruufihiis ka warqabnaa moodikaan u joognaa halkaan uma joogno annaga dad kale arrintaas waxaan qabaa guddoomiya in serious loo qaato oo session dhan laga dhigo madaxda heedaa amnigaa la keeno sababta jidaha jidadka loo xidhayo maalin kasta ama usbuuc kasta ama everyday la leeyahay jidadka waa xiran inaan ogaanaa rabnaa si aan dad muwaadinka u shaqeeya u noqon kaasina wuxuu ahaa xildhibaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo maanta xildhibaanada golaha shacabka ka hor aadlayay waxa uu ka hadlayay arrinta ku saabsan sharciga hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka soomaaliya oo xildhibaanada golaha shacabka maanta ay mariyeen akhrinta labaad sidoo kale waxa uu dul istaagay xirnaanshaha muqdisho oo uu sheegay in cudweyn dadku ay ku qabaan haddaba sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya ee horyaala xildhibaanada muxuu ka bedeli karaa shaqooyinkii hore ay u qomi jirtay hay-adda nisa oo dhowr jeer loo jeediyey eedeemo gabadfalo la xidhiidha xildhibaanada uu sharcigan horyaalo maxaa la gudboon su-aalahan iyo kuwo kale waxaan weydiiyey korneyl cabdulaahi cali macow oo ka mid ahaa saraakiishii hore ee hay-adda nisa maya horta waa wa waa arrin muhiima ah in maaragtay hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka inay yeelato sharci waa muhiim waxaan kala socday baarlamaanka in muxuu aha mudanayaasha inta badan ay ay ka doodeen oo ay yidhaahdeen waxyaabo meelo in laga saxo u baahanaa jira inta badan way saxeen laakiinse middaan oo ganacsiga oo la leeyahay hadda sirdoonka laba sugidda qaranka ganacsi ayay yeelan kartaa macnaheeda waxa waaye waxay noqonaysaa qayb ka mid a wasaaradda ganacsiga ama rugta ganacsiga ayay qayb inay ka noqoto ayay noqonaysaa maarata xibno ka mida inay la shaqeeyaan marka ganacsiga hay-adda ay galayso waa mid laga soo maanguuriyey wadamada carabta wadamada carabtana inta badan waa wadamo dictatore oo dadkooda qaabo oo maarata dhibaato ku hayo oo boqortooye iyo amiir oo maarata waddanka oo xukumo oo dalka iyo dadka iyo hawada iyo dhulkao dhan iyaga ay leeyihiin marka hay-ad sirdoon ayaa ganacsi samaynayso oogaa aniga taasi waxa waaye dimuqraasiyada iyo federalismka meelay iska qabanaysa anigu ma garanayo midda kale markii la yidhaahdo maxaa ahay national intelligence and security agency marka la yidhaahdo waa national waaye laakiinse waxay ku habooneed in loo muxuu ahay loo la sameeyo federal intelligence in la sameeyo oo wadanka oo dhan ka howlgalo laakiinse hay-adda sirdoonka nabadsugudda qaranka gobollada markaas iyaga ay maaragtay taageersan iyo iyo magaalada muqdisho agagaarkeeda unbay ka shaqayn kartaa laakiinse puntland waxay leedahay sirdoonkeeda u gooniye eh, jubbaland sidoo kaleeto marka waa dad aan midaysnayn oo haddana hal waddan wada degan haddana muxua ah midnimadii sirdoon oo la raba inuu hay-adda sirdoonka ay ka qayb gasho ay maaragtay ay wadanka oo dhan xogtiisa ay soo ururiso xogaha la ururinaya keliya argagaxiso maahan mhm. waxaa loo baahan yaha waxyaabo badan inay maaragtay u digniine ama ama ay u gudbiso maxaa madaxda sare si go-aan deg dega ay uga gaaraan sharcigan haddii la meel mariyo oo baarlamaanka ay ansixiyaan maxaa is leedahay wuu ka bedeli karaa eh, shaqooyinkii hore ay u qaban jirtay hay-adda nabad sugidda sirdoonka qaranka horta muddo dheere waxa waay sharci la-aan ay ku shaqaynaysa laakiinse sharci in loo sameeyo waa muhiim laakiinse qodobada qaarkood uu ka mid yahay eh, eh, agaasimaha waxa uu markii sharciga la ansixiyo ayuu wuxuu magacaabanaa kaaliya hmm. meesha kaaliyaha in lagu bedelo agaasimo ku-xigeenka koowaad iyo labaad saasay ahaan jirtay si shaqada iyo muxuu ahay iyo iyo kala dambaynta iyo ismaqalka ciidanka iyo kala warqaadashada in maaragtay aysan ku soo ururin taliyaha keliya taliyaasha matalan waxa waaya midka maaliyadda taliya ku-xigeenka ahna maaliyadda taliya ku-xigeenka ahna muxuu ahay sirdoonka saasay ahaan jirtay ama agaasimo ku-xigeenka sirdoonka saasay ahaan jirtay marka in saasoo kale loo sameeyo waa arrin waa arrin aad u wanaagsan oo maaragtay shaqada aysan culays aysan agaasimaha keligiis aysan ku noqonaynin ama waddanka markii uu ka maqan oo safar dibadda uu aado waa inuu uu jiraa xogeeyaha eh, taliya ku-xigeenka koowaad ama agaasimaha koowaad iyo labaad saasay ahaan jirta midaan ganacsigana xoogaa hay-ad hubaysan oo sirdoone oo cabsi cabsi ah oo laga cabsanayo hantida ay maaragtay ay ku ganacsanayso intay ka imaanaysaa agay ka timid haddii ay ganacsatase lacagtaasi in lagu takrifalo oo si khaldan loo adeegsado ma dhici kartaa awood buu u leeyahay hanti dhowrka qaranka inuu maarata la xisaabtamo hay-adda sirdoonka oo uu yidhaahdo intaasoo contaynara kuusoo degtay intaas bagaasha kuusoo degtay imisaad iibisay maxaad faa'iido ka heshay lacagtaa kasoo iib marka waa qaybay waay ka noqonaysaa hay-ad hay-ad ganacsiay ka noqonaysaa marka waxaas waa wax carab carabaha laga soo dowladaha carabaha oo dictatorka ah ayaa laga soo maanguuriyey taasi in meesha laga saaro way fiicnaan leh Eh, waxaan ognahay hay hore ee nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya in dhowr jeer loo jeediyey inay dhibaatooyin geysatay oo ilaa hadda la ogyahay inaan meel lagu hayn kiiskii la xidhiiray eh, gabadhii hay-adda ka tirsanayd eh, ikraan tahliil faarax ma leedahay sharcigan hadda hay-adda doonayso in ay ku shaqayso wuxuu wax badan ka iftiimin doonaa arrintii hore u dhacday oo uu bannaanka keeni doonaa hay-adda maadaama la yidhi amniga gudaha iyo dibadda ayay mas-uul ay ka tahay awooddeeda waa inay gaarsiisan tahay heer ah inay madaxweynaha iyo qoysaskiisa inay baaritaan ay ku samayn karaan hadday ku xadgudbadaan ama ay maaragtay lunsadaan hantida dadweynaha waa madaxweyne xasan sheekh haddii hanti dowladeed ou lunsado ama maalu dawla ou dhunsado hay-adda waa inay ka madax bannaanta baaritaan ay ku samayn karto ra-iisul wasaaraha sidoo kaleet agaasimaha sidoo kaleet marka waxaad u malaynaysaa waddankeena weli inuu maaragtay la hiigsanayo dimuqraadiyad laakiinse anaa ku soo magacaawday markaan doonaa xilka aan kaa qaadaya waay mogta marka ninka loo magacaabo agaasimaha waxa waaye si toosa ayuu wuxuu uga amar qaadanaya madaxweynaha qaldaadka uu madaxweynaha uu galaayana lama wadaagi karo muxuu ahaaye sharciga ama badnaanka sooma dhigi kari hadda matalan waddamadan oo maraykanka aan joogno madaxweynaha hadda biden ayaa baaritaan ku socdaa kii horena baaritaana ku socdo kala hore waxaan ogeyn baarlamaanka inuu maaragtay eh, hanti dhowraha qaran ee dowladii ka baxda meesheeda eh, farmaajo sagaashan iyo lix milyan oo dollar oo meel lagu sheegay aysan jirin oo la lunsaday halkaasaa looga dhaqaa marka waxa waaye sharciga waxa uu qabtaa dadka muxuu aha masaakiinta uu qabtaa laakiinse dadka sare sharciga ma qabto marka sharciga waa in loo sinaado oo madaxweynaha la maxkamadayn karo ra-iisul wasaaraha la maxkamadayn karo xaasaskooda maxkamad looga yeeri karo maaragtay agaasimaha naftigiisa haddii uu ku xadgudbo muxuaha sharciga uu ku xadgudbo ama abiyuus uu sameeyo in lagu maxkamadayn karo hal midaan rabaa dadka soomaaliyed inaan la wadaag madaxweyne xasan sheekh kal hore markii uu minnesota u yimid su-aalaan weydiiyey oo meel publiga weliba aan ku weydiiyey mid qarsoodiya maaha waxaa idhi madaxweyne shirkadda beco iyo midda biyaha laba milyan oo population oo xamar ku nool ayay waxay ka qaataan service ee bixiyo shirkad walbo billions dollars ayay sameeyeen shirkadaha ma laga yaabaa madaxweyne inaad dadka soomaaliyeed shacabka soomaaliyeed aad la wadaagto canshuuraha aad ka qaado shirkadaha naaxay sida muxuu ahaa hormuud oo kaleeto sida muxuu ahaa taabshiil oo kaleeto iyo kuwa korontada iyo kuwa biyaha inaad ka qaado shacabka soomaaliyeed si daafurna aad ula wadaagto midda kale waxaa idhi madaxweyne dadka meeshaan kula joogo maanta ku soo dhoweeya oo maraykanka soomaali amerikanka boqolkii konton canshuur ayaa looga qaadaa mushaarka xooggooda ay ku shaqaystaan madaxweyne xasan sheekh jawaab uu aad u wanaagsan uu ii sheegay jawaabta muxuu yidhi mataqaana muxuu ku jawaabay wuxuu ku jawaabay ee uu yidhi muxuu ahaa america waxay jirta laba boqoloo sano laba boqoloo sano aan soo gaarin ayaan dhaweyd miisaaniyadda markii la keenay dadka soomaaliyeed ma u cuntamaysaa in la yidhaahdo shirkadaha isgaarsiinta lix milyan oo dollar oo canshuurahan ka qaaday iyagoo bilyan samaynaya ma noo qayaxeen bersentageka ay ka qaadeen muxuu ah shirkadaha isgaarsiinta ee noo eh, sheegeen number numberun bay noo sheegeen lix milyan qaadkana labaatan milyan sidaas camal ay ahayd adi calaa kulli xaal waa inuu sharciga uu ka sarreeya cid kasta oo somalilan territory ku nool ama viisaha ku joogo ama muwaadin ha ahaado ama madaxweyne ha ahaado laakiinse hadda mahad salaad madaxweynaha qaladka uu gala dadka ma la wadaagi karaa ama maxkamad moge ma baari karaa baaritaan maku samayn karaa waa maya marka dhinacan dictatoraan ka nahnay dhinaca kaleetana waxaan ka nahay muxuu ahay eh, eh, dimuqraadiyad iyo waxaan rabnaa federalism aan rabnaa marka waa isla xisaabtan dadka soomaaliyeed dhibaatay ku jiraan maalin kastay dhimanayaan gaajo iyo rafaad ayay ku nool yihiin waa in muxuuaha ammaanadoodana loo ilaaliyo ugu dambayn sharcigu wuxuu hor yaallaa xildhibaanada golaha shacabka oo akhrintii labaad maanta geliyey abamarsiiyey marka maxay tahay fariinta halkan aad kaga jeedinayso han ayaan maqlayay anoo amerika joogo in xalay muxuuaha lacag lagu bixinayo sharciga ay degdegdiyo anigu ma garanayo muxuuaha waxa uu ka helayo agaasima inuu maaragtay sida lay sheega waay hadalada rumorska oo jira waxaa le lacagaa xildhibaanada loo qeybinaya inay sharciga ururiyaan niisa soo ma ahayn kuwii nimankii soo weeraray ciidankii soo weeraray madaxweyne xasan sheikh iyo sheekh shariif oo hotel maaida ku weeraray soo ma ahayn niisa soo ma ahayn nimankii weeraray taliyihii hore oo nabad sugidda oo xabadeeyey weliba naftiisa khatar geliyey niisa soo ma ahayn ra-iisul wasaarihii kuwii xabadeeyeen soo maaha marka niisa waa in sharcigeeda aad iyo aad looga fiirsado waaye ayaa lagu dhaqmi doonaa laakiinse dadka mas mas-uuliyad ayaa ka saaran xildhibaanada sharcigaana markii ay gudbinayaan waxyaabaha qaldaadka ah oo ku jira in meesha laga saa laga saaro kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa korneyl cabdulaahi cali mucow oo ka mida ah saraakiishii hore ee hay-adda nisaa-uli barnaamijkeena xogoray siridii kulmiya ayaad la socotaan guriguri ku duway gacangacan sugtiyo iyo godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe ayaa maanta magaalada baydhabo waxa uu ka furay wejiga labaad ee shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed isla maanta wuxuu la kulmay xubno ka mid ah midooda musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo xubno kale gudoomiye aadan madoobe ayaana siyaasiyiinta kala hadlay in isfaham lagu dhameeyo inta ka harsan shirka dib u heshiisiinta koonfur galbeed ee maanta wejigiisa labaad ka furay magaalada baydhabo wejiga labaad ee shirka ayaana dhowr maalmood hakad ku jiray balse maanta ayuu si rasmi u furay waxaana la filayaa in maalmaha soo socda shirka lagu lafaguro arrinta ugu weyn ee ah doorashada madaxweynaha koonfur galbeed oo dood adag ay ka taagan tahay bal markan haddii aan eegno muuse biixi cabdi madaxweynaha maamulka somalilan maanta waxa uu sheegay in ciidamada ka jooga laascanood aysan ka bixi doonin magaalada waxa uu sheegay in kooxo argixiso uu ku tilmaamay inay arrintaani ka shaqeynayaan balse aysan dhici doonin in ciidamadoodu ay dib u gurtaan dadka reer sool oo ah hormoodkii somalilan taariikhiyan haddii ay tahay iyo hadday maanta tahayba ku suntaan magacan somalilan oo taariikhdiisa qeybta ugu weyn ku leh maanta dhibaatada jirta waxaan isweydiinaynaa maxaa keenay waxaan doonaya halkan inaan ka caddeeyo oon caalamkana u sheego cudurmada u sheego dhibaatada maanta ka jirta laascaanood waxaa keenay argagixisada caalamiga ah dhallinyarada iyo dadka maanta mudaharaadkaa ah wadaa uma wadaan xumaan iyo nacayb ay u qabaan jamhuuriyadda somalilan iyo dadka somalilan oo dalkooda midna uu qabaan waxaa maanta dhagahooda laga buuxiyey oo dhibaatada weyn abuuray argagixisada caalamiga ah waxay si gaadmaa ugu dishay muddo toban sano ah afartan qof oo haldoorka somalilan ah oo ahaa kuwii dowladda u shaqaynaya kuwa taageera ayay si gaadmaa u dishay in badan argagixisadii khidada dhigtay oo ka lahayd qorshe dheer oo istraataajiga ah say dalka iyo gobolka khalkhal u gelin lahayd waxay abuurayeen nacayb ah waxa dishay dowladda dowladda somalilan somaliya walba ka koobantay cid gaara ma aha marka waxaa la abbaarayay argixisada u diyaar garoobaysay in ay burburiso maamulka iyo dowladda ka dhisan dalka kolba intii ay gaari karto muddo ayay qorshaha shaar walba usoo gashatay argagixisadu mar wuxuu gashanayaa shaar diiniya mar wuxuu gashanayaa shaar qabaa'ila mar wuxuu gashanayaa shaar aqoonyahana mar wuxuu gashanayaa shaar siyaasiya qayb hor oo bulshada abuu kula matalaya argagixisada iyo dadka fidmada wada waay maxay wadaan bini aadmiga ilaahay oo u abuuray laba qaybood ilahay janniyi cadaab sameeyey dadka ilaahay qaar wuxuu ku abuuray inay samaha wadaan oy horumar wadaan oy nabad wadaan oo bini-aadmigu waxa dad iyo diin iyo dalba ku wanaagsan ka shaqeeyaan isla markaa waxaa la abuuray oo shaydaanku hogaamiyaa mujtamac walba casri walo la joogaba wakti walo la joogaba in sharka ku foogan oo mar walba waxaa wanaagsan burburiskeeda u toogahaysa waa wax caalamka la soo noolaa la noolaan doona haddana jira shirka madax dhaqameedka ee laascaanood ka socda waxaan ka rajaynayaa wixii laga rajayn jiray ee caadada u ahaa madax dhaqameed kasta dad kastoo islaama ah, cid kasta oo wax garanaysaa shirarkaa madax dhaqameedku iyo odayaashu fadhiyaa wuxuu ka taliyaa mar walba nabad wadajir midnimo iyo in fidnada laga hortago kama duwanaan doono shirka laascaanood waxgaradka iyo islaamka isugu tegay si aanu arkaayo in ay soo saari doonaan wixii dalka jamhuuriyadda somalilan dadkiisa iyo dalkeenna u dara oo ka hortaga fidmo mooye kama filano inay balaaya ka soo baxdo dowladda somalilan oo maanta madaxeedu halkan fadhido hadday tahay fulintii iyo xeerdejintii shalayna aanu kula joogno annagoo dhan waxaanu diyaarinahay dhibaato kasta oo jirta wax kasta oo dowladda laga tirsanaayo inay si nabada ah oo walaaltinimo ah oo la wadaago oo loo siman yahay oo nin warwarhaygiisa keeno aynu kaga wada hadalno oo inagoo midaysan oo walaalnimo iyo danteenna iyo wanaaggeena ka shaqaynayna aynu nabad ku soo celino waxaan ka soo horjeednaa haddaan dowladda nahay qof kasta oo shar iyo fidmo wada qof kasta oo balaayo horseedaya qof kasta oo diidan nidaamka iyo horumarka arinta lagu celceliyey ee dadka lagu dagaalgeliyey ee dowladda dadkaa dishay waxaa weya dadka arintaa rumaystay waxay u baahan tahay arintaa xaqiiqadeedu way hor imanaysaa inaynu isla helno in somalilan waxgaradkeeda arintaa la dhacsiyo wada iyo dowladda ay arrintaa ku eedeynayaan fagaarihii ay ku soo bandhigayeen ka wada hadalhaayeen inaynu isla gaadhno ee cadowgu tuu doonayo isku keen dilo in aan loo dhiganuglaan ee ninkii qaba soomaalida dowladda waxyeshow cadaankeeda kuuraman kii dilay oo hayo oo muuqdee inaad halkaas sugto laakiin aan loo dhegdhego kuwa fidmadooda waxaan leeyahay dadka reer soomaal maanta dhibaatada jirta waa inaynu nabad ku bedelnaa waa inaynu magaalada deganaansho ku soo celinaa waa inay carruurta iskuulkii timaadaa waa in ay timaadaa cusbitaalkii iyo adeegiisii la helaa waayo dee soo aynu maanta dhibaato gudaheena u gallaa ma jirto ereygan ah ciidanka somaliland ha baxo ciidanka somaliland somaliland buu cadowga ka ilaali dalkiisuu ilaalinaya kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi kadheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteeni kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi soomaalihii markaan dheeday oo eegay dhaqankiinna dhagar baa ka buuxdiyo arrimaaan dhabti ahayne runtaa idinku dhiba beense waadhihi yaqaanin aryaxaad ula yaabaysiin ma waan hore loo dhihin berkaaxuun duul wax loo baaraa bulshada beenku faafiiha berkaxuun duul wax loo baaraa bulshada beenku faafiiha runhooba kooyta mayleeray beenkubooja gaararaasa horaa waxaa loo yidhi bec baro ama been baro waxaa kaloo la yidhi been fakata rumu ma gaarto run baa aadmiga dhaqdee maxaa been laga rabaa haayo waa tii hore loo yidhi tirada male dheelalow runmooda beenbeen maa inugu baawiye ee beenbeen maa inugu baawiye yadheegi jari warana waxaan maqli jiri beeney waa run waa run beeney waa run waa run war horaa loo yidhi runta beentu waa u xaqii baadi laga raac waxaa kaloo hore loo yidhi runtu beenta ma ogola beentuna run ma ogola war cabdulla waxaad ka tagtay xagu baadil ma ogola baadilkuna xag ma ogola war waxaa kaloo la yidhi qolo beenta biishaa mindhaa beejajku u furaye runtaa lagu baraaraa haddii laysku biirsado warwalikaalarey biil baadil ee ah hoobaad fadaasa beeja la furude beenu wal afuufe war hadday beenu jiri lahayn wanaagga runta lama aqoonsadeene waxaa kaloo la yidhi horta run iyo beentuba waa laba isbaal yaal oo bardaan waxsimayo isku beegan weeyaan war kalgacalow oday laga baqaayo baawar iyo awood badan gaariyaa yidhi beri ma taqaanid beentae runta barashadeeda bala kaa hor joogta horaa waxaa loo yidhi beentaada hadday badato runtaada dambe u basbaxdaa war hadda ka hor berigii kambaynka lagu jiray abwaanguura wuxuu yidhi been waan ku raagno raad yeelan mayse kala reebto waa tane yaa raranka geli kara yaa riixi kara cadow rugta yaa xorayn kara baladana ka rari kara war waxaa kaloo la yidhi raggu waa dhintaa amase waa riiq ku diridha war ilaahay u naxariistay cabdiidaanna wuxuu yidhi ah. shilku dhuma nin ragi waa gayaa sharafna noolow waxaa kaloo hore loo yidhi ah. gesii wooxow go'aansaada ah. guulayso ama geeriyo gesi waxow go'aansaada guulayso amba geeriyo war waxaa kaloo la yidhi gobannima u dirirkaa dhaxla guusha weligii waxaan kaloon maqli jiray gobaannimaadu waa geedku baxa dhiiga geesigaey arya waxaa kalood ka tagta gundhigiisu waa kaasnin habeenkii xiligunusowelikalaleerey guuli gelgelu guuldaradana gablangu warmadaygu gelinu galgashay yaa moogde warwarkiisaaga fahmina wuxuu ku yidhi eh. guulaysta guulaysta geeshkayago guulaysta waranna waxaan kaloon maqli jiray eh. gowraca walaalkay gaadhahayow yibilkay xanuune gaadhahayow eh. aynu ku garawne gaadhahayow gayiga ilaali gaadhayo war kalemaanay war ma haysiine ah. shabaab waxay dhaheen wiilkii albaabka gobolka ku qarxay ah. ruunurgoodow ku dhashay waxaana la dhihi jiray ay dhahan magaciisa inta uusanna soo gelin ah. cilmi cumar xasan afrax markuu nagu soo biirana waxaan ugu wanqalnay ay dhaheen yaxye war yaxyaba hadday ula baxeen maxay u qarxiyeen magaciisu nooleeyuu ahaaye war nimankaanu wax nool ma rabaane wiilka guddoomiyaha gobolkay ehel ahaayeenay ula jeedaane almiira qaraabay furaa hallaysiiye nimanaan meesha soo geli lahay uu dhihi waaye markay intay qarxiyaan asaga fura ka dhiganayaan oo hadda ma waxaad ka sugaysaan wiilku inuu inta guddoomiyaha u tago yidhaa guddoomiyahow icaawi balaayadi ku dili laheedaan soo sidaahi war maxaa idin qaaday si dadban muwaadin adoon is ogayn khawaarijta ha u caawin miyaan madaxweynuhu dhihin war waxaan maqlaya cali dheer leh muqdisho horumarkeeda nabaddeeda dhaqaalaheeda dhismaheeda gaalaa diidane haddana ma wuxuuna leeyahay wiilashii burburiyey xaruntii gobolkay dadka loogu adeegayey dad shacabana naftoodii gala alaaftay annagaa soo diray aryaanaha sameeyey cabdullana waxa uu yidhi doqon wixii uu daaranay inay dan tahay doorbidda doqon wixii uu daaranay inay dan tahay doorbidda warwar mahaysiina cali dheeranima wuxuu dhegaystay isagoo soo qaadanaya xadiis rasuulka laga wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi naftaada iyo maalkaaga qofkii kuugu yimaaday inaad dishaa kuu bannaan haddii uu ku dilana shahiida miyaa tahay haddaa asaga dishana waa ahlu naar ninkii dhegaysanayay inta yaabay yaabayba wuxuu yidhi war caliyow taasu waa idinka waa idinkoo wallaahi waa idinka aryaadaha wax badan waxaan aragna niman shabaab laga soo qabtayo isku markhaati furaya waxay galeen oo dhan sheegaaya oo intay dad dileen aad u qabto inay ku faanayaanoo aan qarsahayn calidheer oo shabaab afhayeen u ahayna wixii ay qarihaayeen oo dhanoo bannaanka soo dhigay mugaasaan waxaan is idhi maadba war maogtihiinoo ninka la soo qabtay warwar mahaysaana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo munaasabad hargeysa lagu qabtay ka hadlaayey wuxuu yidhi dadka gobolka sool weligoodba somalilan hormuud bay u ahaayeen shacabka somalilanna nacayb uma qabaan hase yeeshee dhibaatada waxaa abuuray argagixiso caalamiya waxayna laascaanood ku dileen afartan qof oo qaarna dawladda u shaqeeya qaarna taageero oo dadkii bulshada waxgalka u ahaana ah waxayna faafiyeen dowladda somalilan inay ka dambayso halkaasayna ka dhalatay carada shacabku argagixisaduna maalin bashaati bay gashadaan maalin shaar diimeed bay soo gashadaan maalinna shaar qabiil bay soo gashadaan maalinna shaar aqoonyahan bay soo gashadaan maalinna shaar siyaasi bay soo gashadaan marka waxaan ka rajaynayaa buu yidhi shirka ka socda laascaanood garaadadu inay ka soo saari doonaan go'aan somalilan dan u ah wargabooso waxaa kaluu yidhi muuse biixi dad baa waxay leeyihiin ciidanka somalilan way ka baxayaan gobolka sool waxaana faafiyey beenta argagixisada ciidanka somalilanna dalkooday difaacayaan meelay ka baxayaanna ma jirto laakiin wixii tabasho ahee la qabo inaan dhammayno ayaan diyaar u nahay war madaxweynaha somalilan muuse biixi waa kornayl madax adag maxaa loo dhahayay waaba nabadoone war danta iyo siyaasadaba waa loo galgashaa war adagoo addoon nabadoon yahay cirre iyo faysal muxuu ula hadli waaye war kursigiisa nin u socda miyaad filaysa inuu ka nabad dooniyo war xilku waa meerto war adeerow askari eh. xilku waa meerto kuma banneeyo war guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan eh. cabdirasaaq axmed khaliif eh. wuxuu yidhi laascaanood muddan joogay bulshada dhanna waas aragnay waxaana hargeysa ugu soo laabtay inaan madaxweynaha warbixin siiyo dadka reer laascaanoodna taladooda iyo tashigooda u madax bannaanaadaan waxgaradkana ka rijay mayno in somalilan wax u daran ka soo baxayaan war shiikhulberedka boorame sheekh cabdulaahi sheekh cali jawhar oo garaadada reer sooltalow u soo jeediyey wuxuu yidhi ha horseedina dagaal korkiinna ka dhaca oo ay ku dagaalamaan dir iyo daarood ama irir iyo daarood oo ay hantidiinna iyo naftiinnuba ku baaba'do warwar ma haysaane baarlamaanka dood baa ka socota ku saabsan sharciga nisa xildhibaanno badanna way ka hadleen guud ahaanna waxaa muuqata sharciga inay ogol yihiin qaar waxay ku doodayaan qodobada qaar waxa laga bedelo qaarna waxay leeyihiin beddeluma baahna aan ansixinno xildhibaannadii maanta golaha shacabka ka hadlayna waxaa ka mid ahaa mahdi maxamed guuled ra-iisul wasaare xigeenkii hore ee soomaaliya wareegga koobaadan ku guulaysanaynaa miyuu yidhi yatakabaruuti baarlamaani amaaraati yaarey warwarkaa iga qasinee wuxuu yidhi soomaaliya waddamada deriska la ah oo ay ka mid tahay somalilan halkaa markuu marsiinayana buuq baa dhashay waana lagu orriyey miyaalagu yeehiye war kursi boornliska bogdhowna wili dhiigjoo makana roosa iyo jaalamal dhiibe warwaagii kuraasta laisla dhici jiray lama joogo huraastani dhulkay ku musbaaran yihiin warraggii hore macaabudadkooday la soo geli jireen waradda ka hor xildhibaan maareeye somalilan ka mid maahan maamul goboleedyada soomaaliya ka mana tirsana waana dal gaar u taagan kadibna wasiira abaalmarin loo siiyey warlaaluushdhemagaalinta abaalmarintu waa maay marka hadda maadi guuleed in lagu buuqo maaha in wasiir la siiyey aheyd sow maaha ugu taliyaha madaxweynaha ee arrimaha somalilan in lagu qoray aheedo layska aamusiiyo war xildhibaanmahadi guuleed ma taqaaniine idin maqlo inuu idin yidhaahdaan u malaynayaa warkiinnu war ogaadeen maahan warwar ma haysaane dowladda ruushku waxay tidhi yukrayn waa naga adkaata miyay dhaheen nukliyarkaa ridaynaa miyay dhaheen ninka noogi waa neebsaa may dhaheen nima ololadii on shagaysadaan oo niin dagaalamo fadaane ereyna warwar ma haysaan annagaa nala soo galaye wuxuu yidhi diyaarad aan leennahay baa soomaaliya lagu weeraray oo maxaa diyaaradda ruushka noo keena ma yukrainu noo maleeyey war diyaaraddu macaawinaysidayow yidhi warqamadiga yukrain miyuu maqlow iska bareejaynaaye warwarkaa dowladda soomaaliya ma sheegin xaggeed ka keenteen warwar ma haysina maxkamadda ciidamadu shaacadu maanta waxay xukuntay hogaamiyaha daacish marwadiisa war shuuta ciidan badana ma suuriyaa laga soo qabtay warsuuqa xoolaha laga soo qabtay waana hogaamiyaha daacishta soomaaliya joogta waxaan kuu sheegay fartuun cabdirashiid xuseen oo ahayd xaaska cabdulqaadir muumin waxay sidoo kale isticmaali jirtay magacyo ay ka mid yihiin faa'izo aasiyo iyo faysa waxayna maxkamaddu ku heshay inay martigelin jirtay xubnaha daacish ee muqdisho ku dhuumanaya sidoo kale waxay xidhiir shaqalo lahayd madaxii warbaahinta kooxda daacish ahaana isku-xidhaha daacishta soomaaliya iyo tan caalamka bilaal al suudaani waxaana la yidhi laba kun iyo kow iyo cabdulqaadir mubiin oo shabaab ka tirsan ayay isguursadeen markii dambena labadooda daacish ay uxub siibteen war suuratulmaa'ida miyaa lagu dul akhriyeyhe war siddeed sano xabsi ciidan ahaa lagu xukumay keliyaha ani waa yaabe soomaali daacish ma joogaa iiga abdalow buuraha galgalaamilinkii martagaaday afka allah ku dhaqo rumaysiine muqdisho waxaa la yidhi madax badan oo caalami ahay marti gelinaysaa muqdishada naftiya wa war qaarna hawada ku soo jiraan qaarna waa yimid yimidaa lagu yidhi labada maalin ee soo socotana waxaa la yidhi wadammada afrika ee ciidamadu ka joogaan soomaaliya iyo kuwa igad iyo kuwa la casuumo intuba waxay ku shirayaan muqdisho aasamada baalilihad ee halangliga sugnaada doonaan amasahamoodayan warmadee war mahayside labada maalmoodoo soo socota muqdisho jidadku waa xirmayaane qadar dambiishaada qaaday suuqa ka soo adeego war war mahaysid madaxweyne xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud wuxuu yidhi looma dul qaadan kara in waddooyinka iyo hawada mar walba la iska xidho waana ina la horkeena aan ka weydiinno dadka ku shaqada leh war cabdiraxmaan cabdishakuur maalin dhowaad wuxuu yidhi qof kastaa markii uu madax noqdo ayuu iloobaa daruufaha shacabka heesta waddooyinka maalmaha xidhanna waxay dhibaato ku yihiin nolosha shacabka shantii sanoon mucaaradka ahaynna waa ka caba jirnay war xildhibaanadu way badan yihiin ma gurceel iyo dhuusamareeb keliya jidadka laga xidhaa reer shacabkan lankishaabkandoodanu duraasana war baahida shacabka miyaa jid la xidha keliya war duruufta dadkooda waa inay ka hadlaan war dadkooda jid lagama xidhay dan kale ma u hayaan dadkaan abaadaya jidadkii laga xidhay eh. haddii ay dhibsadeen tolow ma loo furo tolow ma loo furo armado war mahay sidee malay bannaan ma yimaad maqaalina keente malay bannaa ma yimaad war waxaa kaloo la yidhi biyo badeed ma bejiyaan bannaanna uma soo baxaan fariimahaasi xubintii kale ay ka horreysay ee waxay gebagabo u ahayn caawa barnaamijkeena xog waraysi o ad kala socoteen idaacadda kulmi ee muqdisho barnaamij ka lamidinta dib u kulmi doonno sidaas iyo nabaday labado kala soocay kala saar labado kala soocay kala soocay